darsu taasi وaثaلaaثوn darsigii sodon isagaalaad hada maxalh وamabxad مaqtl caliyi cali رadi الlahu taعala canhu dilow shay hada maxalh adarsu darsigi ataasic وaثaلaaثوn sodon i sagaalaad hada maxalh مaqtl caliyi itafaqa ثalaaثat sadiya iswaafageen khilaafadaas oo min alkhawaariji khawaarijiin kumid aya iswaafageen calaa qatli caliyin wa mucaawiyata wa camri bni alcaas dilowshay iswaafageen calaa an yaktula kula waaxidin kikasi mi dilo minhu min ahalaaati sadidas kumid ah, waaxidan dilo min ahalaaata sadid kumid e ah. sadidas of of kastaba adin hibilka aad adin hibilka aad adin hibilka aad ade khawaarijiin wa falam yanjax axadun axad ma guulaysan axadkaaso minhum min ahalaaati sadidi khawaarijiintaen kumid e ma guulaysan ilaa cabdiraxmaan binu muljim maahin fainahu ina cabdiraxmaan cabdiraxmaankaas dahaba tabi ila lkufati kufiyan tabi khifyatan si garsoode iyo kuufa ka gali walarawa garaaci caliyan radia allahu tacaala canhu caliya garaaci fi jabhatihi jabhati caliyin cala wijisha iyo garaaci bisayfin seefka garaaci seefkaas masmuumin la sumeeyey sun laha kudherji walhaad huwa calan khaarijun habahay lisalaati subxi salaa subax anbahi fatuwafiya caliyun radia allahu tacaala canhu iya la bacda yawmeyni lama maalan bacdisho iya la oofsadi wadalika sanata arbiciin min alhijra xiligaas may haytay hijrid oo afartun roog wa cumruhu cumru caliyin cala cumri shayna talaatan wasitun sana liidon isadajareeye sidi rasuulka geeriyoodi sala allahu alayhi wasalam iyo saaxiibeedsay ka geeriyoodeen abubakar iyo cumar wa muddatu khilaafatihi khilaafati caliyin cala khilaafadiis muddadii may haatay arbacu sanawaatin afartan iyo ha wa tiscatu ashhurin wa dufina huwa cala waldugi bilkufa kufiya lakadugi masjidu caliyin meeladeed ahay sheeciyiinta e masaajidka ngin ay ahayan barakaysadahayan a maqtalu caliyin cali dilowshay hada maxaluhu radia allahu tacaala canhu itafaqa halaathatun sadiya iswaafageen salaasadaas min alkhawaariji khawaarijin kumid ah ya iswaafageen calaa qatli caliyin wa mucaawiyata wa camr bni caas cala o oo yan xukuma markaas muslimiinta amiirin ah oo sham hukuma yani iraq hukumaayo saase mucaawiya usun hukumaayo sham hukumaw camar bin caas usun markaas misr hukumaw sadidas ingaamiyaalka islaamka ngawin dilning ereng mana khawaarijin kheer yani waaka masalan dhib badan yin sadidi oo nkawiwinaya saxaabi jaliil ala eh dilsheya ya ya ya maagin mucaawiya dilsheyna waakay saxaabi jaliil waayo camar bin caas sadidi ba saxaabi jaliil waayo itafaqa alaaatn sd min alkhawaariji khawaarijiin kumide alkhawaariju alaaat hm sadid maybu alawal cabduraحman bin muljim waay qatil caliyin radia alahu taala canhu alalanki diliy wasani kan lamaad abjad baale baado macnaha lamalay wa yani waa kay masalan kan lamaad maylarey albirku albirku yani bin cabdillaahi tamimiy waay dahaba ila shami sham antabisuna liyaktula mucaawiya mucaawiya si handil wantadara sugay ho mucaawiya ya sugi fi salaati subxi iya kasugi fadaraba garaaci hu mucaawiya xilli salaadan bahaulay weli jiskan galaan fadaraba garaaci hu mucaawiya bisayfi seef yaka garaaci fawagaca dhi fi ilyatihi yani waakimnasalanba fi ilyatihi sintisiyandhi walam yumithu mudilna faamara mucaawiyatu mucaawiya amri bi birajuli rajulki kolay walgobodi mucaawiya amri faqutila huwa rajulki sugaay waldili waay mucaawiya hididka oo sinte hoo booda iyo kugooya lere halbawlaaga eh kan kale may bua sadahaad oo khawaarijinta kumid eh oo camar isuna dulshianbahi camr bnu bakrin iya lera isun dahaba huwa camarkaas tabi ilaa misra misr yan tabi liyaktula ini dilo camra bna alcaas isuna camar saxaabigii camar jaliilka haya camar bin caas ini diliyanbahi walakinahu lakina camar camarse lam yakruj mahabana dalika alyawma maalintaas saase lisalaati subxi maban sadidiba salaad subax le ingala yani waki masalan dilowshandiya ngalen dadkan saxaabiyaal e salaad ilahi injeedaanya jiso ngalen walakinahu lam yakruj mahabana camrun dalika alyawma lisalaati subxi mahaban fakana yusali may tukisiyaay binaas dadka tukisiyaay kharijat bn xabib iyo dadka tukisiyaay camar bin caas maalintaas maban masaajidkiis imaamkan koyna khaariji tukiisiyaay khaarijidi yaman malayay kalkun camar imi falaraba garaaci yani falarabal yani wa masalan falaraba garaac falarabahu lkhaarijiyo ay yani wa masalan saas waay falaraba garaaci falaraba huwa camar bin bakar garaaci hu alkhaarijiya garaaci fakatala huwa camarki abu camar bin bakarki dili hu khaarijiya dili dhanan haal ang maleeyaw yani wa kay minhu min camrin camar ang maleeyaw may dhanan haal mala ku ahaatay minhu min camrin camar mala ku ahaatay anahu yani wa kay ana rajula rajulka lidilahayo camrun camar ingayng maleeyaw fakaaba dhanuhu malishe hoogi wakutila usun walbogday walbili waay sadida sahayen kolku sadida khawaarijinta ho asaab rasul dilsho handhikadeen o muslimiinta dilsho handhikadeen itafaka alaaatn sida min alkhawaariji kumid ala katli calihim wamcaawiyata iswaafageen wacamrin waala katli camr bni caas dilshe iswaafageen cala an yaktula kul waxidin ki kasta oo minhu min ahalaaati sadidin khawaarijiyinta kumid eba ini dilo waaxidan halinko dil min ahalaa sadidin kumid sadidin saaabilanlanka kutooso isar falam yanjax axadun axad ma guulaysan axadkaaso minhu min ahalaa sadidi khawaarijinta kumida ma guulaysan ilaa cabdiraحman bn muljimin maahin fainahu ina cabdiraحman iyo dahaba cabdiraحman tabi ila lkufati kufin tabi khifyatan si garsoode iyo kufinka tabi walaraba garaaci caliyan caliya garaaci fi jafati jafati caliyin ala wijiga ku garaaci bisayfin seefa ka garaaci seef kaso masmumin laasumeyay oo marid laha mari seef marid laha mariyaye wijinka dhawi wa kolmarisya sii saagay reedadinshi ka saagi wahuwa kharijun yani walhaal huwa calana kharijun habahay lisalaati subxi salaat subx anbahay fatuufiya caliyun radia allahu tacaala canhu yala oobsaday bacda yawmayni lama maalan bacdisho lankaasan yani waa kay masalan cabdiraxmaan bin muljim eh kordhaangna lang oo fayleho cibaado badano fayle lang malayayl cabdiraxmaan bin muljimka lang isku cibaado badano lang faylo zaahid eho fayle lang malayay laakin may kaataar aldulshay sun aakiradiis isku kahadlaayo fatawafiya yani fatawafiya huwa cali yala ofsadi radi allahu tacaala canhu bacda yawmeyn lama maalinka bacd wadalika alwakt waktadaas kaasena sanata arbiciin min alhijra sanadii afarton hijrada roogdi waayo a yani saaso dadka lambishaareey janada yoo noolen jana lambishaaray iya yoona cibaado kuwaydihaana dulsho baf kheer malahayahayaan khawaarijenti waa gilahayaan fatuwafiya radia allahu tacaala canhu bacda yawmayni lama maalin bacdishooye la oofsadi calaa oomayn dhimaday dhaawacgaasaan dhimaday wadalika sanata arbiciin min alhijra wa cumruhu cumru caliyin cala cumrishay may haadi talaatan wasituuna sana liidun isagasaniyahaadi wa mudatu khilaafati khilaafati cumar caliya fade wa mudatu khilaafati khilaafati caliyin ala waligi usa khaliifnimada haaye islaamka maamulahay muddadii may haatay arbacu sanawaatin afarsin iyo wa tiscatu ashhurin sagaal bilood wadufina caliy cali yala dugay bilkufati kufi lkadugi asilatn hadi asila cala ayi shayin shay ma itafaqa alkhawaariju khawaarijintaas oo halaaatu sadid ay iswaafageen itafaqa halaaatu min alkhawaarij cala qatli caliyin wamucaawiyata wacamr bn lcaas man ladi najaxa ay guulaysaday fi muhimati muhimati ladi ladiga muhimidis walmuhime maabahayni laakin usi muhim nhaysa usitaasafadaay man ladi keba najaxa huwa ladiga guulaysaday fi muhimati muhimati ladi ladiga jeedisi muhim shay arintis oo muhimka hayti lanka ka guulaysaday kew ay sidusufadaay guulaysadi ka cabdiraحman bin muljimin waay kayfa istadaaca sen awoodi tanfida muhi muhij muhimatihi muhimati cabdiraحman cabdiraحman kusugee muhimadiis yani fuliyosha sen sen kaguulaysadi fainahu dahaba ila lkufa khifyatan wadaraba caliyan fi jabati bisayfin masmumin wahuwa kharij lisalaati subxi waay mata twufiya caliy radi alahu taala ime la obsadi fatuwafiya caliy radi alahu taala canhu bacda ywmayni ya la obsadi ay yani kam kana cumruhu ywma wafati wafati caliyin wa cumruhu halaثa wasituna sana ka mudatu khilaafati wa mudatu khilaafatihi arbacu sanawaati wa tiscatu ashhurin afartan i sagaal bilood i ahaati khulaasat lkhilaafati caliyin ala khilaafidis warshe kooban radia allahu tacaala canhu iyo siirati siirati calihim ala dhaganshay huwa ala caliy bn abi aalibin waay ibni cami nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuul llahi sala allahu alayh wasalam edeershaynahay abi aalibkaas onogshay waay wulida caliyun wala dhali fi sanati thaniyati sanadkii lamaad wa halaatiin sanadkii sodon i lamaadal dhalali bacda milaadi rasul rasulka marki la dhali bacdishe wa sala allahu alayhi wasalam walama bucisa alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulsi marki labiya kana aliyum alamayaali duna bulugi tawargalo sokadi ayahaadi wayaskunu caliyum ala askunay maca rasuli rasul maasha la askunay fi manzilihi manzili rasuli la askunay fahtada huwa cala anun hanun gaadaday bihadi yadi rasuli rasulka hanun sheeka hanun gaadade washahida cala fahtada hanun gaadade bihadi yadi rasul fahtada caliyum hanun gaadade bihadi yadi rasuli rasulka hanun sheeka hanun gaadade washahida caliyun xaadiri jamiica algazawaati dulmaad dhamaantood iyo xaadiri ilaa gazwata tabuka tabuka gazwadeed maahin faina rasuul lahi sala lahu alayه wasalam yo huwa rasul khaliifka dhiki huwa ali khaliifka dhiki cala madina madina khaliifka dhiki saasa tabuka unseed waay وabacda mabtali khalifati khaliifki marki la dili bacdisha cثmaan ah dahaba thuwaaru kacdon iya kahen dahaba may tabeena athuwaaru kacdon iya kahen maca bacdi saxaabati asaabta bacdigood macagood iya la kahen ilaa caliyin alantikaayan nimanki kacdoon kaayan an taben maca bacdi saxaaba ila alayhim anben liyubaayicu sinabalantuman hu calanabalantuman famtanaca caliyun ala diidi walama alaxu marki daaimen aleyh ala aliyin daaimen ajaaba huwa ahe alaxu daaimen aleyh ala aliyin a ajaaba huwa cala ajiibey yani waa masalan bahom yani qoomka iyo ajiibi an kuley madax kaliifnima oo fadaadsan singnagada wari waqcat ljamali gurbugi waqcadilinkamaga dari balaa balaga may deray caisaa radi alahu taala anha may deray maktal cثman cثman dilsha deri wakanat caiشha markaas may roogday bimakata kana hiy caiشha bay makata roogde faxasat hiy caiشha kedi buraarigidi annaasa dadka kedi wasaarat hiy caiشha soctay bin binaas ila basra basrin lasocti fasaara caliy alih socdi ilayha ilaha caiشha radi alahu anhan socde fi jaisin ciidan daadisaas kusugyi wanashibal gitaal dirira horte bayna jaishayn jaishi caliyin wa jaishi caiشha aishi al jeso langatiyo dirir hortay waay wantaha kitaalo dirirki may ka dhamaaday binasri caliyin ala guulaysado shay radi allahu tacaala canhu iwa katli dalxata wazubayr dalxa iyo zubayr dilowsho zubayr bin cawaan dilshay iyo dalxa dilshay lamadaasi ka dhamaaday oo may lijareen ciidanka cali lijareena ay dalxat lkhair wazubayr lamadii oba min casharati lmubashiriin kumid uma amara caliyun radi allahu tacaala canhu alayhi amri biradiha radi aiisha aisha ini langradiyo ila madina langradi وdalika sanata halaaثin yani sanata arbacin وahalaaثiin hijriya sodon iyo afar hijri roogdiyaha وawaqcat siفin makaanka siفin leray diritiye imtanaca mucaawiyatu mucaawiya reebtoomi can mubaayacati caliy bn abi alibin cali bin abi alib labalamtamoshi kureebtoomi wadalaba mucaawiyatu dalbadi bidami cثmaana cثmaan dhiishiya dalbadi walqisaas walqisaasiya dalbadi min katalati katalati cثmaan cثmaan hanidila ini la qisaasada fajahaza caliy aliya diyaariya jeysan a diyaariy limuxaarabati muxaarabati mucaawiyata mucaawiyatin lharbi wajahaza mucaawiya usuna diyaariya jeysan usuna diyaariy limulaaqaati mulaaqaati caliyin alatalalkulum faijtamaca aljeyshaani lamadi jeysh o jeyshu caliyin i jeyshu mucaawiyata iya kulumeen sahli sifiin makaanka sifiin dheeraa sheertiya kakulumeen uma nashiba alkitaalu dirira horti wadala alkitaalu kitaalki ahaadi halaasata ayaamin ahaadi fafashila fashlimay fi nihaayatiha nihaayati halaasati sadidasyoolsho daadiyo yani sadidas yoolsho fashalame jeish mucaawiyata mucaawiya jeish fashalami oo manaa guul guul daraysadeen farafacuu korweelani jeish mucaawiya almasaaxifa kutubiya e kutubiyaalka korweelani calrimaai warangyaalaka korweelen wanaado naadiyen bitaxkiimi kitaab ilahay kitaabkiina lakuxukuntumsaasa ka e naadiyen faadraka caliyun caliye ogaaday anaha ana alkhaslata arantiyeeda khidcatun dhagriniyata oo diritilalkadoo jili fadaha ilan waaba jabeena jabeena jabkala e sugreeban fadaha saasa ogaaday وawaafaqa may waafagay calaa ra'yihi bacdu ansaarihi وawaafaqa may waafagay ala may kawaafagay calaa ra'yi ra'yi ay caliyin ala ra'yishay may kawaafagay bacdu ansaari ansaari caliyin ala ansaartis baclo kumide ala dadkin gargaaray baclo kumide وadalb الbacd اlaakhar baclaga kale waanu badanaayano may dalbeenayon ijaabata taxkimi xuguntumo in ilajiibi faadgana caliy aliy inkaansimidi ra'yi ra'yi laakarina anidem ra'yisho waawqafa joji caliyun cala joji alkitaala dirirka milka joji usoo arga waan khiyaanayne taramtiyaden argaw ataxkimu xuguntumo hada maxalu ikhtaara shamiyun reer shamiyun may hadoordeena mucaawiyada ki hukumaayo camra bna caasi hadoorden wakhtaara alciraaqiyuna reer ciraaq o calada ki may doordeena aba musa alashariy doordeen fajtamaca camar iyo nayo abu musa iya kulumeen bidumat ljandal iya kakulumeen fi ramadaana ramadaana kakulumeen isku haatan ramadaanka naftiya isku haatan iskudhii kortay sanata yani sabca watalaatiin min alhijra sodon iyo nayo yani waakay masalan ba todoba roogday jirida markaasa meelo kakulumeen oo dirirsin walaago yar taxkiima gorgortan iyo walaas heshiisa kadhax jira watafaka lamadi la iskuwaafageena xaakimiinta ahayen calaa khalci caliyin calan ini lasiibo wa mucaawiyata ala ali kalci mucaawiyata mucaawiyan lasiibo madaxnimadalkaturo fadacan faaclana ahi daahiriyay abu musa kalcahuma lamadaas siibowkoodiya daahiri lamadi bisheegi lamadi waldan siibi heri walakina camra bna alcaas camar bin caasi khalaca camar siibi caliyan aliya siibi watabata sugi watabata huwa camar sugi mucaawiyata mucaawiyna dini jaanibkiisku socdi mucaawiyahayna sugi farajaca shaamiyuna shaamiyintia naglen ilaa mucaawiyata naglen fabaayacu labalantime mucaawiya bilkhilaafati khaliifnimadi kalabalantime ala waa bol siibe khaliifan eren waakada kulnki kasta minhuma lamadi ki kastaba may ba gud galay yastacid huwa kuluga diyaar nagdaw lilgitaali dagaalan diyaar nagdaw dagaalkan diinaba kolku nimanki ala sirdig ala qoomshi dadkumide goonunbahana khawaarijin nagden gitaalu lkhawaariji khawaarijin dagaalkoodi alkhawaariju khawaarij may lere aladina ani way dalabu dalbadeen min caliyin radi allahu taala canhu ku dalbadeen ijaabata taxkiimi xuguntumow ajiibowsha ku dalbadeen marki dembi kalay ah, dirdal roojiyo daxkiima lagolaado ilaadeen haddana sa ilaahay yani diintis lama gof ma kumiyeereen hadana dini kalen laabame uma karaju behena min jaisihi jaisi aliha kubehen wadhabu taben ilaa xaruraa xaruriyan behen aisatiras xaruriyatun ah, anti xaruritilnisbeata kabarjinata digraas oo kano tuuladaasa kowtumil kukulmengamilaa wadhabu taben ilaa xaruraa iya kutaben idhaglayo wacadadhum cadad lkhawariji khawaarijinta siradiona itna cashara alfan laa tumun ila makun cadadiyo iska ciidankii alwaay goosli oo khawaarijin nagdeen madabgoona waldhadeen uma sharacuu gudgaleen yaciishuna nooladaayeen fi tilka jihaadi jihaada saase ka nooladaayeen fasaadan fasaadka doon noo ka nooladaayeen fazaxafa caliyun radia allahu tacaala canhu caliya garguuridi alayhim cala lkhawaariji an garguuridi la degaalami hum khawaarijiinti binahrawan magaalo nahrawan dheeraat la degaalami faqutila mucdamu mucdam lkhawaariji kawaarijinti aktarkood ya la diri wafara laakaruna kalena rooren wantahaza mucaawiyatu mucaawiya faa'iidoysday fursata inshicaali caliyin cala hurs hursanaantis fursadeed ya kufaa'idoysadi wantahaza mucaawiyatu mucaawiya kufaa'idoysadi fursata inshiaali caliyin cala mashguulow shay fursadeed ya kufaa'idoysadi oo kamashguulsanyi fi kitaal khawaariji khawaarijinta la dagaalumokooda kamashguulsanyi intis meelo ka laabsanaayo kufaa'idoysadi tawalaa huwa mucaawiy waalinka diki calaa misra misriya waalinka diki camra bna alcaas wa kana may haaday calayha calaa misra misr korshe may waalan haaday muxamed bnu abi bakrin muxamed bin abi bakr oo yani waa kay masala ba abubakr sidiq arishay muxameda iyo waalan haay min qibali caliyin cali jeedis cali meelo darslay maawalanka dhiki turi kalkun faqatala huwa camar la degaalami camar bin muhamed bin abi bakr la degaalami wastawla kobsadi alayha ala misri kobsadi camarki camar bin as wa fitan oo dhifatan oo hortiyo saartidhadi oba yani degaalmahaya maktalo caliyin cala dilowshay itafaka halaatatun sadiya iswaafageen salaatadaas oo min alkhawaariji khawaarijin kumid a kumi lamadi kun lalahay dad kumid ya iswaafageen yani ala katli caliyin ala dilshay iskuwaafagen وamcaawiyata ala katli mcaawiya iskuwaafagen وala katli camr bni as iskuwaafagen walakin lam yanjac maguuleysan axadun ad oo minhu min aلhalaثa sadida saacad kumida maguuleysan ilaa cabdiraحman bn muljiming ma ahayn fainahu ina cabdiraحman bn muljim dahaba tabi il alkufa tabi walarawa garaaci aliyan aliya garaaci fi jabati jabat aliyan garaaci fi sayfina garaaci sayfkaaso maslumin lisumay walaalu aliyu mafarijuna bahay lisalaati subci salaa suba daraadiyan bahay oydisa kubahay salaa suba anjeed fatufiya radia alahu tacaala canhu alaya loo obsadi bacda yawmeyn lama maalin bacdisho cala oo min casharati mubashiriin kumida loo obsadi wadalika sanata arbiciin yani afartan sanadii aya haati wa cumru cumru caliyin namay haaday alaaan wasituun lidun isadiya haadi sanatan min sana wa mudatu khilaafati khilaafati caliyin ala khaliifnimadiis mudadiya may haatay arbacu sanawaat afar sina wa tiscatu ashhurin sagaal bilood wa dufina caliyon aliya la duugay bilkufa radia alahu tacaala canhu yalka duugi ama ibn muljimi cabdiraحman بn muljim fainahu oo khawaarijka hay fainahu ina ibn muljimki kutila wadili bacda an cudiba marki la cadaabi bacdisa usoo naladili waayo adars arbicuun dersigii afartumaad cala hoob lidili kolkun khaliifnimadii ay goobsadi khilaafat lxasani xasan bin caliyin radia allahu tacaala canhu sibd nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka waladulwalad shay waay yani waa masalan khilaafat lxasani xasan khaliifnimadiis wa tanaazulihi tanaazuli lxasani xasan inkudegowshay limucaawiyata an tanaazuli hada maxaluhu mabxasuhu markii cala la oofsaday bacda wafaati caliyin cala oofsadow shay kabacdi radia allahu taala anu dhaawaclayan dhimaday yabooyi amay lalabalantami ibnu ibnu caliyin ala onogshay alxasanu xasan eya lalabalantami bilkhilaafa faatima radia allahu taala radia allahu taala canha harinyashe waay xasan iyo xusein xasan alalabalantimi bilkhilaafa awshe markili dili unugi xasan alalabalantimi wa kana huwa xasan may haade yamilu ki iladaw ila lmusaalamati heshiiski in iladaw ahaade wa xaqni dimaai lmuslimiin muslimiinta dhiigyaalsho ini la dooro ki in iladaw ahaade waijtimaaci kalimatin kalimati lmuslimiin muslimiin kalimadiyo ini kulunto ng iladaay maslax jeelahay xasan horena rasuulka ishaari sala allahu alayhi wasalam harikay xasan eh yani waa kay masalan yani waa kay sulax iya dhigadoon sayid waay adikay hasan sayid waay sulax iya muslimi lama firba oo muslimiinta kumid ah iya datiyo maslaati kadoon rasuulka hada kora hel tiya hada dhiyahaysa kulku wala oo mar hor rasuulka sheegay oo ishaare waana dhiyaayan way mucjizu walan diine rasuulka sheegay waana dhiyaayan waa kad unogi hooblan dhiibi bes muslimiinta sadan fiiri aw shayna dada hingaamiyahay dadgoone hingaamiyahay mucaawina dadgoone sunabirtumadahay kolka muslimiinta ob iska baabaangiisio dhamaado dhibsmalaha madaxnimada lambigiisha roor kolka ani kudege erid fawawa fafawala huwa xasan yani waa kay la gorgortami mucaawiyata mucaawiya la gorgortami fi tanazuli ini inkudego an lkhilaafati inkudeg laakin calaa shuruudin shardiyaalan inkadeg shuruudiyaalkaasoo qabil aqbalen ha shuruudadaas arbarafani labada geesodba aqbalen fasalama fasalama alxasanu unsalimi almra taladi khaliifnimadi limucaawiyata unsalimi wadalika caama ixdaa wa yani wa arbiciin min alhijra wasumiya hada alcaamu sanadkan kan imaylka magaaway caama aljamaacati kulonki sanadkay ilan muslimiinta isa sabsanaaynugda lama lama qeebood ahaya daan oo ciraaq lakuingaamiya eer shaamiyin eh shaam lakuingaamiya kolka muslimiinta dhan iska darsameen mucaawiya liamir nagdi liجtimaaci kalimat lmuslimiin muslimiinta kalimadiyos inkulunto cala imaamin waaxidin imaam halinka onkukulunto bacda tafrikati shalsa bacdishe ilan ala amanti koobsadi cusmaan dilshaytian bilaawadi kalimada muslimiinta shal sabsanayti muslimiintas dhamaayeya ilaa firdhugunan bato hataa khawaarijin nagato baalo nagato baado nagato yaa diidi kalkun shasabka dhibbaku kooye kalkun kalimadii markaasa iska darsan riwaay wa ama alxasanu xasan radiallahu tacaala canhu faqad saafara safari ila madina an safari wadala fiha fi madina madina isku askuni ilaa an tuufiya ilaa la oofsado asanasmiyala isku dooga jari wili saas etan isoo khaliifnimadii ku degay isku fadheedi hata mal cafiina la sheege bilaamayt oo bilaamaytis eh iyo lang malik oo malikiyiinti oo mucaawiya gadaalshay kooyan da kumid eh umawiyiinta hayan haye mayartay yani lang kumid e waa mayarey ahi yani waa kay hasan yani waa roob usaxsan laga dila ninka guursade intaas la intooy lakasiye walkaas oo kale ela sheege bilaamaysida la sheegay asan usuna saasa inshahidi radia allahu tacaala canhu kolka yani dadkusa suubin saasa dhibkaas nijaysiga jiray khilaafat lxasani xasan khaliifnimadiis i watanaazulu marki demban on kubahiya lai lanki maligiisugahay lang bilaamay yani waa bilaamay hartishadba oo lakaga maay badiliye anayni guursada malaa marki demben Eh, ardigikadilasrd barada iwalasert mana saas an kubahi aler marki dambe guurki gudid an kubahi yani saas husein usun talgdilusun karbala husein radi allahu tacaala canhu oo xasan la dhaladay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam adidid faatima dhali usuna mafo usuna saasle nimanki khawaarijintiya karbala kadile yon karbala macrufa dimil khawaaid an winayaan shiciyinti dan winayaan yani khilaafat lxasani xasan khaliifnimadiisi watanaazulhu tanaazul xasani xasan undegowshay limucaawiyata mucaawiya kudegi bacda wafaati caliyin cala ooftashadiis facdisha radia allahu tacaala canhu yabuyica ibnuhu ibnu caliyin ala onogshay xasan bnu caliyin ee lalabalamtimisibdi rasuul sala allahu alay slam warayxaanatu rasuulka carabkiis rayxaanataya fi dunya araay lamaday carabta addunya hanga in carabaayan rasuulka eda jaraabsan useen ay yani waki masala bilkhilaafati khaliifnimo iyolabalantami aw kaboosya dadki oo ordhaanbacla hukumaayo meereena adi ficla musaarin ibnu mucaawiya sun biabutumdahay kolka xasan ma eragay muslimiinta iska baabaahayan hadii sadi khaliifnimadii awsha gobodo ingaankia sii wade er dagaalay kolka al mucaawin sunka kubirtumadahay dagaalay kolka madaxnimada walkintaraas islaamka ad ad madaxnimo inti raadiyaas islaamka iska dhamaayo faaiidama le ko isku fadho sunabo meel isku fadho sari wakana alxasanu taasna horeyba rasuulka ting ishaare axaadiista sheegeen wakana alxasanu xasan may haadi yamiluki idadaw yahaadi lama sirga oo yani eedan uwin adimaten ee maslahayo doonay rasuulka atuka horeed sidiya dhiidi wakana alxasanu xasan may haadi yamilu huwa xasanka in aadi ila lmusaalamati heshiisiyan iladaay wa ilaa xikmi dimaai lmuslimiina muslimiinta dhiigiyaalsho ini la dhooro yan iladaay wa ila ijtimaaci kalimatin kalimati lmuslimiin muslimiinta kalimadi ini kulunto arinto nagatiyan iladaay fafaawala mua fafaawala huwa xasan laheli mucaawiyata mucaawiyata laheli farminanfari fi tanaazuli ini oo ku tanaazulo ku dego oo xasan waha can ilkhilaafati khaliifnimadi ku dega laakin calaa shuruudin shardiyaalal kukudega shuruudadaas oo qabila aqbalen ha shardiyaalkaas adarafani laba darafood aqbalen darafti oo yani mucaawiya iyo darafti xasan anfaneen intaas shuruude oo badweelas ana khaliifnimadi kin kudegeey islaamka ala hukumaasaan bes kube kudege eri bes lamadi darfood faylataren shuruudadaas la weele bes fasalama alxasanu xasan ansalimi almra amra alkhilaafati khaliifnimadi arintihi ansalimi limucaawiyata mucaawiya ansalimi a wadalika alwaktu waktigaas kaasi may haaday caama ixda wa arbiciin min alhijra sinad oo mafartun iko roogdo ijirad wasumiya hada lcaamu sanadkan kan ay may laka magaaway caam aljamaacati jamaacadi kulunki manaa kulunki sanadiisa laka magaaway may wa lilijtimaaci kalimati lmuslimiin muslimiinta kalimadiyo iya kuluntay calaa imaami maka kulunti imaam kasta waaxidin halinko eh fawmadi kubaha muslimiin bacda tafriqati sharta bacdi she ama alxasanu radi allahu tacaala canhu xasan fakad saafara huwa xasan safari ila lmadinati madinanti kaan safari wadala xasanu xasan yahaadi fiha fi lmadina isku askuni ilaa an tuwafiya huwa xasan ilaa madina laku obsad caama ahay t yani tisca wa arbiciin sagaalun iyo afartun i sagaal sanadkeed wa cumruhu cumru lxasan xasan cumrishayna yani saas oo kal yari tisca wa ahay arbiciin sagaalun yani afartun i sagaal sanata min sanatin jar wamudatu khilaafatihi khilaafati xasan xasan khaliifnimadiis mudadiy sitas bilood i awshay badisi khaliifnimadahay marki damba heshiis kasaan helada heshiis kasa gaadi allahu taala canhu wallahu aclam